الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقنا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeeni shan iyo tobanaad ee kitaabkeeni alfiya tubnum ee kitaabkeeni zubadka ee kitaabkeeni zubadka alfiya maaha waxaan ka bilaabaynaa maanta shuruudu tayamumi sheikhu wuxuu raximahullah washarduhu khawfu min isticmaali maa aw faqdu maa in faadilin can idamaa dukuulu waqtin waa su'aalun daahiru lifaaqidi ilmawaa turaabun daahiru walow qubaala ramli laa mustacmala multaasiqan bilcuud yawmun faasila waayahay shiikhu wuxuu yihi raximahullah wa sharduhu shardu tayamumi shiikhu wuxuu ka bilaabay raximah allahu tacaala baabu tayamumkii waxaa laga booreysanaya inuu yahay xadiska xagaa maxaa ku baxay najaasadii najaasada lagama booreysto warkaabaa ku dhacay soo maa najaasada waa inay heshaa biyo waa inay heshaa xaalad uu waajib yahay buu sheegayaa xaalad uu xaaraan yahay shiikhu hadda wuxuu bilaabayaa raximahullah qofku marka hore inuu tayamumto shuruud waa inay jidhaa marka shuruud markuu leeyahay wuxuu isugu keenay shuruuddii caadiga ahayd iyo asbaabtii gooreysiga keenaysay muxuu isugu keenay shuruuddii caadiga ahayd iyo asbaabtii keenaysay gooreysiga intaba shuruud buu sheikhu ku magacaabay shiikhu wuxuu yihi raximah llah wa sharduhu shardu tayamumi booraysiga shardigiisu waa khawfun weeye cabsi min isticmaali maa-in biyo isticmaal la isticmaalo laga cabsanahayo aw faqdu maain ay wa faqdu maain iyo biyo waayidood maagaasoo faadilin dheeraad ka ah canidama'i haraadkii biyihii haraadka loogu talagala dheeraadka ah dukuulu waqtin wa dukhuulu waqtin baa shardiya waqti inuu soo galo wixii loo booreysanayay waqtigeedu inuu soo galo baa shardiya arda waa inuu qalin leeyahay buga u ku qorto maxaadara jeedin mayna moogta wa su'aalun baa shardiya su'aal iyo weydiin weydiintaas oo daahirun muuqata lifaaqidi ilmaa'i bay shardi u tahay kii biyo waayey wa turaabun baa shardiya ciid ciiddaasoo taahirun bimacnaa wax dahirinaysa daahir maxaa wadaa wax dahirinaysa ayadoo daahira keliya wax dahirinaysa walow gubaala ramlin ay walow kaana turaabude ciiduba ha ahaatee gubaala ramli bacaadka boorkiisaba ha ahaatee laa mustacmalan mid la isticmaalayn ma ahan laa mustacmalan ay laa in kaana mustacmalan haa turaabku hadday mustacmal tahay ma aha mid ansaxaysa multasiqan xaalay tahay mustacmalkaasi mid ku dhegan bilcudwi xubinkii booraysiga loo sameeyey aw amase munfasilan xaal ay tahay mid ka soocan sheikhu halkan wuxuu sheegay raximahu llahu tacaala shuruudii tayamumka wuxuu ku bilaabay raximahullah arrinka koowaad ee qofku inuu borays la yimaado u sababka ay waxa weeye inuu biyihii ka cabsado inuu biyihee ka cabsado ayaa hadduu eebba ku roonaado qofkii ku khasbaya booraysiga biyihii buu ka cabsanaya isticmaalka hadduu isticmaalo wuxuu ka baqayaa in nafsuga ka baxdaba ama wuxuu ka baqayaa xubnihiisa xubin ka mid ah in ay ma garanaysaa xubnihiisa xubin ka mid ninkaas u dhiibe xubnihiisa xubin ka mid ah xubinihiisa xubin ka mid ah uu talfo oo shaqadii joojiyo amase wuxuu ka baqayaa xanuun dhaawac ku yaalay ama wax ku yaalay hee in uu magaranaysaa jirkii ku foolxumaado xubintii shaqadan joojin mayso laakiinse way foolxumaanaysaa iska xira baash way foolxumaanaysaa foolxumo foolxumo muuqata jirkii intii muuqanaysa laga wadaay marka waa alkhawfu min isticmaali soo maa wuxuu ka baqay inuu isticmaalo markaas biyihii oo meeshii yaalla maxaa laga soo qaadayaa kamacduumin maxaa laga soo qaadayaa kamacduumin sidii kuwa aanan jirin ha magac baa usoo bixinay labadii xukun oo kamacduumin jucilaya kamaisha kamaj kamawjuudin cudima oo kaleeto ataqdiiraat sharciya baa layadaa soo ma ahayn xaalada waa xaalada koobaad xaalada labaadi aw faqdu maayin biyo in la waayo qofku markuu biyo biyihii baa la waayey lama waayin saddex xaaladood weeye qofki inuu biyihii uu waayeyba wuu hubaa inuu biyo waayey soo maa uba og yahay biyo ma hayno lama hayo biyo tayaqana alfaqda maxaa dhahaysaa tayaqana faqde muxuu hubsaday biyenaysuna markaas haba baarimayo muxuu sameynayaa wuu booreysanayaa labo inuu isleeyahay biyihii biyo waa helaysaa iyo helimays biyo waa helaysaa iyo helimays inuu biyo helayana wuu isleeyahay inuusa helayna waa u saman yihiin markaasna wajaba talabu maxaa waajibay in la raadiyo waxaa xaggee raadinayaa ilaa xaddi lkhawsi bay yidhahdeen culammadu ilaa xaddil khawsi ilaa xadka xadulqooska la dhaho biyihii inuu raadiyaa khasab ku noqonaysa hadiisu naftiisa u baqayn xadulqood waxaa la yidhahdaa meesha markii aad gargaar dalbato war soo gaarayo aad tiraado lagaa soo gaari karo xadulkaws baa la dhahaa warkama ku dhacay yah meesha markii caqay lasoo tiraado la soo maxaa la yidhahdaa lagaa soo gaari karo dadkii kusoo gaari karaan xadul baa la dhahaa afar boqoloo dhudhun oo kale wey adoo boqol iyo konton mitir meelahaas wey hadduu isleeya biyihii waa helaysaa iyo yani tawahumka uu ku yimaado maxaa waajaba ah inuu biyo raadiyo ilaa xagee ka raadinayaa ilaa xadil kawsi hadduu og yahay oo hubo tayaqana wujuud almaayi tayaqana eh wujuud almaayi biyo inuu helayo buu hubsaday buu og yahay war biyo aag laga helayaa baa layidhi oo waa la hubsaday markaasna wajaba talabu inuu raadiya ayaa waajiba ilaa xaddil qurbi ilaa xaddil eh qurbi ilaa xadka xadkay culimadu yaqaanaan xaddulqurbi u yaqaanaa lix kunoo oo tallaabo lix kilomitr meelahaas wey xadulqurbi baa la yidhaahdaa intaas waa inuu biyihii doonaa haddii lagu hubsaday xadulqurbi in lagu helayo warkaa ma ku dhaca marka meeshaan kuleeya shiiku faqdulmaai biyo inuu waayey biyo inuu waayey gormea dhalanaysaa hadduu hubaynata ha doonto ilaa xadilqurbi hadduu isleeyaha waa helaysaa heli maysin ilaa xadilqowd hee haraadiyo hadduu yidhi lama way helayaba aslan hee yuusan isku daalin muxuu yaqiinsanayaa inuu isbiyo uusan markaa maxaa u banaanana inuu booraysto aw faqdu maayn biyo waayidood faadilin can damay shardigaasu sheekhu ku xiray biyahan uu waayayahay waa inay biyo ka badan yihiin haraadkiisii ama haraadkii xayawaankii muxtaramkaah oo la joogay hadduu haysto jirgaan biya meesha u socdana bil loo soconayo asal maaha warkaa ma ku dhacay waa waa tahaaratu daruuratin maxaa wey tayammumku in la weysastaa asala tayamumku marka waa tahaara daruura keentay biyaa weyday kidaabaa weyday daruuraduna walaa daruurata qabla alwaqti waqtigii salaadu aan imaan daruura ma wejiri karta daruura ma jiri kartaa yaa waa in waqtigii salaada soo galaa oo aweydaa biyihii markaasaa boros imaanaya laa daruurata qabla waqti shiikhu wuxuu yihi wa su'aalun daahirun markii uu ninkan iis yidhaahda biyihii allah biyo waa helaysaa wa su'aalun daahirun baa shardiya su'aalun weydiin daahirun muuqata muxuu ka wadaa dadkiisi inuu weydiiyo dadku la socduu safar ahaa waryaa biyo haya khasammaan dadka ugu tago wargeelle biyo ma haysaa war cambaro biyo ma haysaa khasab maa maxaa muhiim ah wa su'aalun daahirun su'aal guud oo muuqanaysa oo dadka wada gaaraysa waryaa biyo haya waryaan biyo ka iibsadaa yaah yaah dadkii waa inuu ku dhex maraayo weydiiyaa waryaa biyo haya khasab maaha markaa inuu qof qof ugu tago maxaa muhiimah inuu si guud dadkii oola hadlo waa su'aalun daahirun saasa loola jeedaa wa su'aalun daahirun yaa u taallaa lifaaqidilmaa'i kii biyaha waayey xaga maxaa ku baxay kii biyaha aan waayena xanuun dartii biyaha isaga daayey muxuu ka raadayaa dee shardiba umaaha soo maah ilan ujeedka uu booreysanaya kan biyaha xanuunka uga tegey ma inuu biyo la-aan ahaaba maya marka inuu biyo baadi goobo kuma hee kuma khasbanaba asla waa su'aalun daahir marka muxuu kusii xiray lifaaqidi ilmaaci kii biyaha waayey ba shardigaa iska leh xagga maxaa ku baxay markaa yah kii biyaha uga tagay lilkhawfi minhu maxaan leenaha lilkhawfi minha wakaa wa turaabun daahirun biyo ee ciid daahira ayaa shardiya buu yidhi walow qubaara ramli baa ahaatee qubaara ramli baa ahaatee qubaara ramli waxa weeye bacaadka boorkiisiba ha ahaatee yacni ciid boorle waa inay tahay nooci doonta ciid waa ahaatee quluurixii marka wuxuu yidhi bacaadkii hadduu boor leeyahay laftiis waa laska aqbalayaa laakiin asalku waxa weeye ciid boorleba asalaa buu ku yidhi raximah allahu tacaala intaa sheikhu wuxuu kugu daray raximah allahu tacaala ciid oo dhan lama rabee daahir wey ciidda la rabo laa mustacmalin laa mustacmalan laa ay laa yasixu aturaabu weeye atayamumu bituraabi biyihii ciiddii in lagu boorayso ansixi mayso in kaana mustacmalan hadduu yahay biyaha ee ciidhee la isticmaalay ciidda la isticmaalay laba xaaloo qaybsantaa shiku muxuu ku yidhi multasiqan xaal ciidda ciiddaasi multasiqan ee ahaatay mid ku dhegan bilcuddi xubinkii oo markii aad booraysatay yah oo dee waa ogtihiin naga fiqigeena haddii fiqi shaaficiya maxaan baranaynaa shaaficiyaan nahay saa oo la socda marka muxuu yidhi markaa booraysatay ma booraysatay oo ilaahay suxulka aad gaarsiisay boorkii xagga maxaa ku haray ciid soo maa multasiqantu waa taa taa meesha ku hadhay waa multasiq bilcudwi tii xubinta ku dhegnayd wey aw munfasilan ama tii ka soocmatay tii kasoo markaasaa u maraysayso ciid daadan mayso ciiddaasna waa munfasil labadaas waa mustacmal marka labadaas hee mustacmal marka ciiddii saddex midkood waay tii kaa daadatay tii ku hadha meesha iyo taa kasoo qaadatay ciiddii aa kasoo qaadatay meesha meesha ciidda kasoo qaadanaso ciid kuma hadhin laftigeeda taa xukunkeedu muxuu noqonayaa tahuur wey soo maa maxaa mustacmal maaha maxaa munfasilna maaha multasiqna maaha ciidii weelka kugu jira xaga kuu taalay mutasiqiyo munida saa darteed markasta waa ku booreysan kartaa iyada markaa ma ku dhacay halkaas shiikhu tilmaamay raximah allahu tacaala marka culimmadu way soo koobaan waxay yidhaahdaan shuruudda markii laga tago hebel inuu booraysto waxaa sabab u ah saddex arrimood saddex arrin baa sababa kow faqdulmaai biyo in la waayo waalkhawfu minhu in biyihii laga boqo waalxaajatu ilay biyihii inuu u baahan yahay oo hee baahi uu qabo saddexdaas xaalo ayaa asbaabta ah faqdu lmaa'i waalxaajatu ilayhi waalkhawfu minhu waa asbaabta tayamumka keena inta kalena shuruudii bay noqonaysaa markaa markaa ma ku dhacay in waqtigu soo galo in turaab daahir la isticmaalo in su-aal daahir la yimaado warkaa maydin dhacay <clears throat> markii alleelaha aad hubsatay biyo inaadan helaynin xadulqoodkiina aad ka weyday amase xadulqoodkii laftigiisii aad bahalla oga baqayso naftaada inay lunto ama dhibku soo gaaro haddaad raadisid maxaa ku bannaanaaday inaad booraysato soo maah booraysigii arkaantiisa kuu bilaaba sheekh wuxuu yidhi arkaanu tayamumi wafarduhu naqlu turaabi low naqaal min wajhihi lilyaadi aw bilcagsi xal wa farduhu fardu tayamumi booraysiga arkaantiisu naqlu turaabi weeye ciid soorarideed ciid in la soo raro yah ciid in la soo raro ayaa rukni ah low naqaala hadduu ka soo ciiddii min wejhin weji hadduu ka soo raro lilyadi gacanna u soo raro aw amase bilcagsi oo weji kasoo eh, gacan ka soo raroo lilwejhi u soo raro xalla way bannaan tahay wa qasduhu baa rukniya inuu u qasto ciiddii aadideedii soo qaadideedii inuu u qasto ayaa rukni ah waniyatu istibaaxi fardin faral banaysashadiis niyo uu niyeysta ayaa rukni ah aw isalaati ama salaad banaysashadeed hee inuu niyeysto ayaa rukni ah wanmisaaxun ay wa wamasxun masxibaas rukni ah wanmisaaxul wejhi ay wamasxul wejhi weji in la masaxo ayaa rukni ah lalmambiti meeshii tintu ka soo baxaysay khasab maaha masiixidoodii walyadayni labadii gacmood ayaa ruknaya in la masaxo maca mirfaqin suxulla jirankiis wa ratbilmasxayni wa ratbilmasxayni labadii masxi yah in la nidaamiyo la isdaba dhigo oo la kala hormariyaan ka wadaa ayaa rukni ah weeyaan waayahay halkana shiikhu lix rukni oo leedahay tayamumka ayuu ku sheegay kow muxuu ku yidhi wa farduhu waa mubtadihii naqlun waa khabar wa farduhu fardu tayamumi arkaantiisu naqlu turaawi horta ciidin la soo raro halkaa maxaa ku baxay maxaa ku baxay ciid inaad soo qaado xaggaas waxaa ku baxay ciiddii dabeesha kuugu dhufatay soo naqli maah laakiinse adumaa soo qaadin dabeel baa qaatay ciiddii bay kugu dhufatay boorbay indhaha kaaga dhufata saa tiraada waa la ii fududeeyey waa sii marsatay maxaa ka maqan xaggaa naqal naqli iyo qasti waa ka maqan soo maa haa haa wakaa ayib shiikhu wuxuu ku yidhi markaa low naqala hadduu ka soo qaado min wajhin lilyaddi uu usoo qaado hadduu ciid wejiga saarnayd maaha tuu ku booraystay ama markuu booraystay kadib ciid caadioo soo fuushay yaa ama yuusan booraysan hadduu rabee ciid wejigiisa saarnayd oo boor lahayd buu ku yidhi hadduu naqli ka sameeyo wejigii ka soo qaado lilyaddi usoo qaado yaa aw amase bilcagsi oo hee markuu wejigii masaxday tusaale ahaan oo ciid kale intay kortay wejigii kadib intuu wejigii boorkii ciidda korta kasoo qaaday lilyadda usoo qaado xalla way bannaanta macnuhu waxa weeye meel kastoo cidda uu ka keenayo yah qofkaba u bannaan tahay walow jirkiisa qayb ka mid ah kasoo qaadee jirka marka maxaa ka mid ah alwajhu idin jirkay ka mid yihiin marka warkaama ku dhacay yah marka ciid caadiya in laciid in ciid e, saciidan tayiban in la helo ayaa la rabaa saciidan meelobadn baa laga soo qaadi karaa sooma ya haddaa weel kusoo shubato saciidan tayiban soo hadha markaa weel kasoo qaadanayso marul baa kasoo qaada ciidii weel bay kugu jirda soomaa macnuhu waa sidaa marka mara boor mara aad dhulka kusoo dhufsatay oo boor badan kuusoo qaadayo ciidii hadhow haddaa kasoo qaadanayso mar dhulka ka qaada waa maya macnuhu marka shardigu waxa weeye naqlu turaabi ciid in la keeno ciid in la soo raro meesha laga soo raraya marka walow min wejhinba ahaatee weji ba ahaatee marka macnuhu ma aha tii mustacmalka ahayd yaa oo wejiga ku hadhay baa soo qaadaysa macnuhu maaha saas macna lagama wado warka ma fahamti haddii halkaas booyada ciid sahnaan lahayd boor leh walow min fakhidin weebanaan lahayd saasoo kale wey si guud buu u hadlayaa ee u hadlimaya hadda wuu kuusoo sheegay tii mustacmalkeedu jirka ku hadhay inaysan shaqaynayn wuu kuusoo tilmaamay wa qastuhu qastulmutayamimi turaaba wey ciidda inuu u qasto qofku soo qaadideedii ayaa rugniya buu ku yidhi soo laba maah yaah waniyatun baa rugniya niyo waniyatu istibaaxati fardin farad banaysashadiis qofku inuu niyeysta ayaa hee rukniya halkaa shiikhu muxuu yidhi istibaaxa muxuu yidhi waa niyatun niye keliya muxuu ku raaciyey waa niyatu istibaaxati fardin fard in la banaysto haa xaggaa marka maxaa kuu baxay xagga waxaa kaga soo baxaya tayamumku laa yarfacu alxadatha xadaskii ma koryeelaya muxuu sameynayaa wuxuu sameynaya keliya istibaaxa istibaaxa wixii mancigii salaa mancigii xadasku kaa hor istaagayay ayuu magaranaysaa kuuba kuu fasaxayaa inaad samaysid booskii weesada toos uma buuxinayo weesadu maxay ahayd raafici lilxadath weeye weesadu ama qubaysku sida tiimamka haduu kuu sheegay istibaaxatu fardin baa niyeysanaysaa haniyeysan buu ku yidhi rafcu xadain iyo yaa wixii la halmaalay soo kan wacay rafcu xadain rafculxadai ma niyeysan kartid maxaa yeele la taytal iyo la culeys maaha heeh weesadii la culeys maaha waaya marka sheekh wuxuu yidhi istibaaxatu fardin hadduu qofku niyeysto saddex markii aad istibaaxa niyeysanaysid tayaahunka saddex midkood baa niyeysatay shay farada inaad u bannaysanayso soo maaha yah amase salaad inaad ku bannaysanayso amase salaad sunnaa inaad ku bannaysanayso haddaad shay farada aad ku niyeysto inaad ku bannaysanayso waxaad ku dukan kartaa faradkii iyo wixii ka hooseeyey faradkii iyo wixii ka hooseeyey markaa ma ku dhacay faradkii iyo sunnayaashii kida haddaa salaad inaad u booreysanayso aad e, tukanaysa aad u booreysatayna salaad sunne ka bilaabatay sunne ayaad iyo wixii ka hooseeya ayaa hee in si qur-aan in la akhristo iyo garanaysaa dawaafkii sunnaha iyo waasaad ku banaysanaysaa haddaad sunne salaad sunnaah aad magaranaysaa aad u niyeysatay inaad ku banaysanaysana sunnahaya wixii ka hooseeyey xagga marka maxaa kugu soo baxay yah xagga waxaa kuu soo baxaya markaa qofka hadduu salaad waajibay inuu u booreysanaya u niyeysto haddaad qur-aan qur-aan in akhrisato keliyaa u booreysato haye sunna ma ku tukanaysaa macnuhu waa sidaas darajada niyadda gashatay ayadaya wixii ka hooseeya baa ku booreysanaysaa wixii ka sareeya la aadi mayso inaan booreysi kale hee oo la timaadaa waaya shiikhu marka wuxuu ku yidhaahday wejigii in la masaxo ayaa markaa arkaantii ku jira wejigii markii la masaxayey weesadaan soo maraynayey masixidda wejiga waa lasoo tilmaamay halkaa tintu ka soo baxday ilaa iyo lafgareedka halkaa somalilan iyo labada caari inta ka dhexaysa intaa shiikhu intaas waa la masaxayaa buu ku jiri marka muxuu ka reebay t ah, tinta meesha kasoo baxaysay halka weesada waa la gaarsiinaya waa la dhaafinaya weliba si loo hubsado hee inay gaadhay soo ayada halkaas tinta meesha kasoo baxaysay hoose inaad gaarsiisahay waajibku maaha markaa ma ku dhacay intaasuu shiiku ku tilmaam wuu kasoo reebay intii kalea laga raaba marka wejiga si fiican wejiga halkii masax aad soo qaaday ayaad marinaysaa sidii sidii loo dhaqi jirayna waa u marinaysaa yani wejiga meelna ka tegi maysa meesha waa kuu sheegay mooyaane waaya gacmihiina muxuu ku yidhi macaa mirfaqin baa gaarsiinaysaa ilaa suxullada suxulka gaarsiina oo markaad boorisanaysid labadii darbadii koomaha ku dhufatay oo wejigaa soo marsatay tan labaadna hee gacantii waa marinaysaa caadi tanna gacantii waa marinaysaa maca <clears throat> waratib ilmasxayni labadii masaxee waratib waa ficil amar waratib kala hormari almasxayni labada masax waxaa jira laba naqli iyo laba masix warkamu ku dhacay maxaa jira naqlaani wa masxaani laba naqli iyo shekh sheekh ismaaciil haye laba naqli iyo laba masxi laba naqli maxaa laga wadaa haye laba jana ciidda la soo qaado marna wejiga marna mhm. masxaanna maxaa laga wadaa haye cabdiraxiim wejiga in la masaxo iyo in gacantii la masaxo <clears throat> warkama ku dhacay shiikhu marka muxuu yidhi naqlaankii meesha buu ka saaray in weji loo soo qaado iyo in gacan loo soo qaado waa laba naqli soo soomaahan shiikhu rukniga muxuu ku daray muxuu rukniga ku daray muxuu rukniga ku daray waratibil masxayni macnuu waxaa weeye wejiga masaxidiisa iyo gacmaha masixidoodii baa waajib ah oo rukna ah in la kala horeysiiyo xaga maxaa ku baxay marka maxaa ku bax xagaa naqliga naqliga in weji loo soo qaado ciidda iyo in gacmaha ciidda loo soo qaado ayada kala horumarinteedu mushkilo male buu ku yidhi ayadoo khasa rugni maaha rugni hee maaha warka ma ku dhacay haddaynta saa ugu dhufto tan aan iska haystoba bidixdii aan iska haysto oo wejigaa ku masaxatan yah oo tan aan markaa ku masaxdo midigtii kadibna aan soo qaato midigta aan ku masaxdo halkaas maxaa dhacay tartiibul masixeen way dhaceen soo maa maxaa yeele wejiga masixidiisii wuxuu ka hormaray labadii gacmood soo maahayn amaa naqlaynkii ma kala hormareen maya oo dhuufashada aan ku dhuftay mid baa uu reebtay gacanti soo maa marka tartiibu naqlayni laysa ruknan maxaa ruknaan laakiinse tartiibul masxayni waan arki doonaa kitaabta labaad kitaabta kale ku tegi doonaa insha allahu tacaala marka sheikhu wuxuu yidhi wa farduhu fardu tayamumi naqlu turaabi ciiddii soo rarideedii weeye low naqala hadduu soo raro qofkii mutayamimka ahaa min wejhin weji hadduu ka soo qaado liliyadi ciid u soo qaado aw amase bilcagsi u sameeyo xalla arrinkaas hee wuu bannaan yahay wa qasduhu baa fardiya qastulmutayamimi aturaaba macnuu waa sidaas inuu u qasto qofkii booreysanayay ciid inuu soo qaadayo waniyatun baa waniyatu istibaaxi fardin farad banaysashadii yaah inuu niyeysto ayaa hee ayaa heeh ayaa ayaa rugni noqotay oo runtiis aw salaati ama salaad banaysashadeed ayaa rugni noqotay wan misaaxun ay wan misaaxun saa kuma macnayn karno wan misaaxun ismasixid halkaas waxay lamid noqonaysaa weysadii weysada maxaa shardi u ahaa weysada maxaa shardi ah inkisaal warma fahameysaa masalada inkisaal maxaa laga wadaa haye gabdho inkisaal maxaa laga wadaa yah fiqi hmm? markaa berinaysa erayada waa inay ku kala duwan yihiin inqisaal maxaa laga wadaa haye inqisaal waxa weeye xubintii inay biya maraan aduu dhaqi maysid yaa inaad dhaqi maa inqisaalku in xubinta biyo maraan gacantii inaad tug saa u gelisid adoo u niyeystay inaad dhaqanto oo weese u niyeystay markaa wejigii soo dhaqday togii biyuhu soconayeen baa gacantii gashatay maxaana u niyeysatee aslyadeena u niyeysat somahayn saasaa ku dhaqanta gacantii marka ma adaa dhaqan waa inqisaal baa ku dhacay inqisaal wase waa la ogolyaa marka arrinkaas qubayskan waa la ogolyaa qofki inuu gacantiisa dilkii dilkii maxaa yani shardi uma aha weysada iyo qubeyska dilkii in gacanta aamariso yah shardi uma aha weysada warkaa ma ku dhacay laakiin tayamumka waa masxun waa in adigu isticmaashaa warkaa ma ku dhacay masxi baa shardi waa qofku inuu asugu gacmihiisa isticmaala ama dacidda u idmayo yaah laakiinse maxaa meesha ku baxay markaa dabeeshii kugu dhufata iyo so in misaax iska noqon mayso taasaa meesha ka baxaysa taa meesha kuma jirayso iyadu marka waa in maxaa ku macnaynaynaa ay wainmisaaxulwajhi ay wamasxu lwajhi wejigii masixidiisi ayaa hee ayaa rugniya weeye lalmanbiti kuma jirto masixideedii walyadayni waa rugniya wa masxulyadayni bay macnuhu xagas ku xiranta macmirfaqiin la masaxayo waratib adigu kala hormara mutayamimow almasxayni kala hormari weeyaan warkaa ma ku dhacay <clears throat> waaya arkaantii markuu kuusoo dhaafay hadda wuxuu gelayaa sunnooyinka maxaa sunno u ah wa sunna waxaa la sunneeyey tafriijun fara kala geyn in faraha la kala saaro ayaa la sunneeyey wa an yubasmila iyo inuu bisinlaysto huwa mutayamimku baa la sunneeyey waqadim hormari mutayamimow calyumnaa midigta hormari labada gacmood dhex geli gacmihii dhexdoodii walwilaa walwilaa baa sunna ah ay wa sunna waa la sunneeyey alwilaa u xiriirin baa la sunneeyo markaa wejigii aad masaxdo inaad gacmihiina ku xujiso oo aadan ka dambaysiin wanascu khaatimin faraanti siibidiis yaa baa sunno ah baa leedaha wanascu khaatimin faraanti siibidii baa sunno ah liuulaa buu mid sunno u yahay liuulaa mid hore midaasoo yadribu uu dhufanayo dhulka uu ku dhufanayo ciiddii wey maanuu gacmihii uu ku dhufanayo ama yudrabu baa yara wacanoo yudrabu la dhufanayo oo hiya uuladaas u laabanaysaa markaa markaa ma ku dhacay wa nascu khaatimin baa sunna ah faraanti siibidii baa sunna ah xagee goormay sunno tahay li uulan mid hore bay sunno u tahay taa horeoo yudrabu la dhufanayo hiya taa hore dee lilweji dee wejiga loo qaadayo soo maa wejiga loo qaadayo amaa miya lihaani darbatin garaacidda teedii labaad fayajibu waajibuhu wanascigu fayajibu waajibahahue nascigu wuu waajibay markaas halkana shiikhu wuxuu noo sheegay raximah allahu tacaalaa lix masalo oo sunna ah masalada koowaad wuxuu ku yidhi tafriij baa sunnaa markaa ciidda soo qaadaysid inaad faraha hee aad kala saarto ayaa sunnaa kow bismillah inaad tiraahdo ayaa sunnaa labo yaa waqadimilyumna baa sunnaa midigta inaad hormariso markaa wejigu midig bidix isagu markaa lehe markaa dhamaysa isaga labadii gacmood inaad midigtii hormarisid bidixiina ku xijisid markaa wakhallil baa sunnaa maxaa sunnaa inaad gacmihii faraha dhex geliso oo waa sunna goormay sunno tahay haddaa ogtahay inay galeen inaad sidaas hubsato waa sunne haddaadan ogtahay sidan gaaraynba markii koobaad markii labaad inaysan ciidi gaarayn meeshaasba maxaa waajiba markaa khalilku waajib buu noqonayaa inaad meesha gudaha meelahaasina ciidda gelisee waa waajib boorka inuu gaaro walwilaau baa sunnaa inaad isxiriirsido markaa wejigaa booraysato gacmihiina ah ku xijiso muxuu diidayaa yani maxaa maxaan sunno ahayn buu ka wadaa wejigaa booraysta waa iska xaragood aaga soo marta kadib baa gacmihii booraysata khaatamkiibaa sunnaa intan koowaad la iska saaro darbada koowaad garaacidda koowaad wejiga loo wado yaa inaad khaatamka iska saarto waa sunne maxaa yeelay gacmaha markaan looma qasin xaga loo wadaa boorka yaa wejigaa loo wadaa laakiinse markii darbada labaad la gaaro waa iska siibaysaa kan maxaa yeelay meel kastoo biyuhu gaarayeen boorkii inuu gaaraa la rabaa warkaa ma ku dhacay yaah marka boor waagii biyaha aan ku weysasanaynay kan in la siibo sunno miyanoo ahayd faraantiga maya sababta muxuu ahaa biyuhu way gaarayaan daway dhex geli karaan laakiinse boor ma dhex gelaya marka waa inaad iska siibta xaggaa dhigataa markaa booraysanaysid warkaa ma ku dhacay saasuu markaa sheiku ku yidhi wanascu khaatamin baa sunnaa khaatimin baa sunnaa nascigaasoo liulaa u sugnaaday tan koowaad taa koowaadoo hee yudrabu la garaacayo hiya iyada ama haani kan labaad miyaa amaa miyaa lithaanii darbatin isku idaafee amaa miyaa lithaanii darbatin garaacidda teedii labaad miyaa hee taas hee fayajibu waajib buu noqday huwa nascigu baa dhahaysaa khaatimka la siibayey waajib buu noqday weeyaan markaa ma ku dhacay yaah saasuu sheikhu ku yidhi raximah allahu tacaala raxmatan waasicatan waskana wafasiixa jannaati kadib wuxuu ku yidhi aadaabuhu lqiblaat wa an yastaqbila makruuhu turbu alkathiir istumila aadaabuhu aadaabta horaan soo sheegnay aadaab iyo sunna sheikhu wuu kala saaray aadaabtiiba kasii hooseysaa wuu shiikhola jeedaa laakiinse al aadaab wasunna waxaan soo xoojinay se culimo badan tilmaamtay inay isku mid tahay aadaabuhu aadaabtihiisu alqiblata waa kordhigaysaa mafcuul soo hormara weeye aadaabuhu aadaabtihiisu alqiblata ay an yastaqbila waa inuu qaabilo alqiblata qaabilo weeye qibla inuu jeesto sidii weesadii oo kale de mar hadduu meel u jeensanayo inuu hee qibla u jeestaa wacan makruuhu makruuhu tayamumi tayamumka wixiisa la karaahiyeystay aturbu weeye ciid weeye ciiddii weeye ciidee ciidii alkahiiru ee badnayd istucmila xaal ciiddaas la isticmaalay istucmila hee xaal ciiddaah la isticmaalay weeyaan oo ciid badan sidii debiyo badanba loogu diiday inaad isticmaashid ayaa ciid badanna isticmaalkeeda loogu diiday muxuu diidayaa inaad ku celcelisid intaan gacmaha soo buuxsato adoo laba sacabo ciida wata yaa maxaa la rabay iska yaree mactaa ciidda ujeedku waa cibaade marka saa ugu dhufato iska afuuf haduu hadduu ku waran yahay nafdi sameeyo iska jaf haddaa rabtid iska afuuf yaa laakiinse ciid fara badan inaad soo qaadato karaahiya weyba sheekhu raximallahu tacaala mhm. maxaa yeele dee in qabuura ka soo baxayba way kaanas haddii kale in qabuura kasoo ekaan mayse yaa marka waa intii baahida ahayd oo qadar alwaajibkii magaranaysaa tayamumkii gudi lahayd waa in qofku soo reebtaa wuuna arki karaa dee ciidda taraysa wax waa u garan karaa waa u garan karayaa wey maa yaxrumu bitayamum bihi maxaa tayamumkii xaaraan ku ah dhexdiisa yani maxaa xaaraana ah in lagu tayamumto ciidee xaaraana ah in lagu tayamumto oo masalo cusub oo kitaabta horana kusoo dhigan xaraamuhu xaraamu tayamumi tayamumka kiisa xaaraanta ah turaabu masjidin waa tayamumun baaxa tayamumun booraysi bituraabi masjidin masjid booreysigiiciidii lagu booraysto iyo wamaa kiin lagu booraysto ama wamaabaa xaaraan ah booraysigiisii alisticmaalu isticmaalin la isticmaalo minhu kaamaaga ah xurima lagu xaaraantinmeeyey fi sharci shareecada dhexdeeda markaa ma ku dhacay xaraamuhu xaaraantiisu yani tumikiisa xaaraanta ah marka xaaraan lagu leeyahay eh, arkaantii shayga xaaraan haddii shayga arkaantiisa uu galo shaygii baadil buu ka dhigaya ma ansaxayo laakiinse arkaantiisii meel ka baxsan haddii xaaraantinimada uga imaanayso shaygii wuu ansaxayaa laakiinse xaaraan wey isku imaanaysa warkaa ma ku dhacay tusaalayaasha sheekhu ku siinayaa ka mid ah xaraamuhu xaaraantiisu turaabu masjidin weeye ay tayamumun bituraabi masjidin masaajid ciiddii booraysi lagu booraysto iyo wamaa mid booraysigiibaa xaaraan ah alisticmaalu isticmaalin la isticmaalo minhu maagaas hee heedee maxamed xurima lagu xaaraantinimeeyey fi sharci sharciga dhexdiisa warkaama ku dhacay turaabamasiidmutusaalsoo qaatayo maadaama misku waqaf yahay te wax misku yaalo dhan waa waqaf marka ciiddiisii masaajidka ciiddiisii booraysu uma isticmaalay irtid bushakhi raxima allahu taala marka maxaa ku baxay turaabu masjidin maxaa ku baxay ciid uusan masjidku lahayn oo dabeelo kusoo xaraysay turaabu masjid miyaa maaha turaabu masjid taasaa ku baxaysa marka tuu eh, ciiddii uu diiday islaamku shareecadu ay diiday in la isticmaalo ciida soo xoogtay dee yah ciid ba soo xoogtay xoog soo qaadata dee waa maqsuub soo maa waxaa soo xoogtay ma isticmaali kardha adugu maya ayib ciidaas soo xaday soo xadayba soo xaaraanka maa maalulkhayri wey maxaa weeye maalul hayri wey soo maa xaaraan bay kaata marka iyadana laguma isticmaali karhahaddii qof hadduu isticmaalo yani maxaa leenahay yasixu tayamumu bihi yasixu hee atayamumu bihi way ansaxaysaa booreysi lagu booreys waa ansaxaysaa dambiilaa tahay dad xoolahood baa isticmaasha ama xoola waqafaan lagu talagelin baa isticmaasha soo maa hadduu isticmaalo ninkii biyo uusan lahayn ku weysaystay biyo uu soo xoogay weysada waa ansaxaysaa maadaama arkaanteedii eeg haddaa idin sheegay xaaraanta hadday sheega arkaantiisa gelayso sheegaas ma ansaxayo aslan markaa ma ku dhacan amaa arkaanteed hadday ka baxsantaha hadda biyo inaan soo helo arkaanta weysada muxuu ahaa in la niyeysto in weji la dhaqo maaha arkaanta yiminku maxaa weeye in ciid lasoo qaado in qasdi qasdutayamum in la yimaado in wejin niyaddii niyadda niyadda masxigu niyadda tayamumku waxay bilaabanaysaa naqlu turaa marka ciidda soo qaato niyaddaa bilowday ilaa wejiga inta u horeysa kama saxayso niyad waa ina haysaa hadii kale ka ansixi mayso baash haddaa gacmihiina ma saxdo sidaas maaha arkaanta dhexdeeda ma ku jirtaa waa inaadan isticmaalin wax xaaraana miyaa ku jirdheh ma jidho marka shayga xaaraanta tayamka ku yimaaday khaalij al arkaan iyo khaalij ashuruud buu ku yimi soo maah shaygatayamka marka waa ansaxaya laakiinse qofka muxuu noqonayaa dembiilo wey dembiilo ku noqonaya marka sixatu tayamumi baa meesha ka soo baxaysa laakiinse qofkii inuu dembiilo yahay oo xaaraanuu ku dhacay halkaa shiikhu marka wuxuu kaga tegey wuxuu ku galayaa hadda halkan shiikhu maxaa burin karaa booreysigii booreysigii maxaa burin karaa waa soo booreysatay arkaantii baa la timaaday shuruudii baa la timaaday waa buuxisay waa booreysatay soo maa maxaa kaa burin kara mubdiluhu mubdilu tayamumi booreysiga kan buriyaa maa kii weeye abdala burinaya alwuduu'a ah weesada burinaya mac tawahumilmaa'i biyo ismoodsiin la ismoodsiiye la jirankeed baa waysadii burinaysa bilaa shay-in bikayri shay-in shay la-aantii uu ismoodsiiye biyihii shaygaasoo manaaca diidaya biyihii isticmaalkoodii uu ismoodsiintaasoo ah, xaal ismoodsiintu qabla ibtidaa'i salaati salaadii bilaabashadeedii horaanteedee ahaatay cajiib <laughs> laba arrimood buu shikhu kuu sheegay in boorasiga uu burinayo kow muxuu ku yidhi maa abtalal wuduu'a wixii weysada burinaya maxaa kaloo maxaa kaloo burinaya maxaa tayamumkii maa tawahumin maay biyo ismoodsiintood shardi baa ku xiran markaa biyo ismoodsiinaysid maca tawahumil maay biyo ismoodsiintood ayaa booreysigii burinaya bilaa shayin ay biayri wey macnuhu bilaa shayin ay bikayri shayin shay la-aantii aad ismoodsiinayso biyihii shaygaasoo manaca diida diidi lahaa isticmaalal maayida biyihii isticmaalkoodi xaal baa ismoodsiisay qabla ibtidaa'i salaati salaadii bilaabashadeeda hee ka hor haa aad ismoodsiisay marka laba arrimood tawahumkii markii tawahumki markuu yimaado laba arrimoodna ay la socdaan boresiga hee wuu burayaa warkama ku dhacay arrinta koowaad waxaa ismoosiisay oo qalbigaa ku soo dhacay inaad biyo helaysid tawahum caankaasa laga wadaa warkama ku dhacay marba hadday kugu soo dhacdo allailah biyaa heli karaan iyo danla'aan baa u booraystaye waa masalada taa markay kugu soo dhacay tawahum laga kugu soo dhacay soo maahan laba shardi baa eegaynaa qabla ibtidaai salaam ma yimise ma imaan waa yimi waa helnay bilaa shayin manacana tawankuma yimi shay haddaa biyaha heli lahayd aan ka shay haddaa biyaha heli lahayd kaa hor istaagi lahaana meesha uusan oolin tusaale aaba xanuunsan tahay ma isticmaali kartidba marka hadaad biyo tawahum la timaadid maxay tani markaa kaga bedelaysaa yah haddaan u booraystay inaan qofku uu xanuunsan yahay buu u booraystay kadib buu tawahamal maa muxuu ismoodsiiyey inuu biyahee heli karo goormuuna ismoodsiiyey qabla ibtidaa'i salaati laakiinse qofkaas maxaan leenahay booraysiis wuu burayaa miyaan leenahay maya sababtu maxay tahay shay waxaa jira biyihii isticmaalkooda u diidayo maxaa weeye alkhawfu minhu wahee uu ka cabsanayaa marka waa in la helaa marka qabla ibtidaai salaa shay biyihii isticmaalkooda u diidaya waa inuusan jirin tawahumka marka waa inuu yimaadaa inta marka laisla helo qofka maxaa leena batala tayamumu booresigii waa ka buray booresigii waa ka buray weeyaan wakaa booresigii hee waa ka buraya weeye ayib amase hebelkan tawahamal maa'a qabla ibtidaa'i salaati laakiinse tira aryuu wataaba biyuu biyaha uu isleeyahay waa helaysaana waa sagaashan litirba hadduu rabo biyaha arigaaba ku leefayaba maxaan leenaha ma ka jabaysaa yah ma ka jabaysaa ma ka jabaysaa ma ka jabaysaa leeh maxaan leenahay maxaa jooga meesha ah tawahama almaaa maaca shayin maanaca soo maahayn tawaham biyuu ismoodsiiye sax laakiinse maxaa jooga bishayin manaca ay maca shayin manaca shay u diidaya baa jira biyu isticmaalkiisa maca shayin hee maca iijaadi shayin yamnacu isticmaal almaai oo ah cadashu xayawaan muxtaram ama asagaaba u baahanba maxaa xayawaan la aadaysaaba amase mile eh, biy biyo inuu helayuu isleeyahay laakiinse wuxuu waxaa meesha yimaaday saddex jibaar lacagtii lagu gadi lahaa in lagu gadayo miligiiba maahaba ahaba marka bilaashada inaad fahamtaan baa muhiima intaas warkaamida nacay mubdiluhu mubdilu tayamumi maakii waya abdala burinahaya alwuduua burinahaya maca tawahumin ismoodsiinla jirankeed baa burinaysa weesadii ee tayahumkii tawahumil maa'i biyo in la heli karayo ismoodsiinteed bilaa shayin biayri shayin shay la jiran shay shayin shay la-aantii la ismoodsiinayo shaygaasoo manaca diidahaya isticmaalal maa'i diidahaya intaa ku darso xaal la ismoodsiinaya biyo helideed qabla ibtidaa'i salaati salaadii bilaabashadeedii bilaabashadaas hee ka hor halkaas marka waa masalo qofku inuu ismuudsiiyo biyo inuu helayo wax ka hor istaagayana markaa aysan jirin haddii bahashii la dhihi jiray tayamumka uu kaga burayo maxaa kasii habboonba hadduuba yaqiinsado inuu biyo helayo warkama ku dhacay hadduuba yaqiinsado way kasii habboon tahay soo maa hadda waa ismuudsiis bay hadduu yidhahdo waaba helaysaa biyo gaarigiiyo booyidii waa soo istaagtayba tayaqana tawahama way ka baxdo maxaa soo baxa meeshii tayaqana calaaduul buu tayamamku u tegayaa labada xaalaba qabla ibtidaai salaati tayamamku wuu barayaa shiikhu muxuu ku yidhi amaa fiiha amaa amaa ay amaa tayaqunulmaai biyo yaqiina yaqiinsashadeedii maca alqudrati de asagoo awooday biyihii isticmaalkeedii fiihaa fi salaati salaadii dhexdeedii hee faman midka calayhi korkiisa waajibun waajib ku ahaa yaqdiyahaa ay an yaqdiyahaa inuu qalleeyo salaadaas abtil ha buriyo abtil midin qoraya daaf midin hoos dhigayaa yah cabtilha buriyo amase abtala wuu burinayaa huwa tayaqunkaas baa burinaya tayamumkii ubtilana waa la jiraa ubtila waa la burinayaa maxaa la burinayaa atayamumu baa la burinayaa saas intaasba waa ka helaysaa kitaabta abtil buri atayamumu buri wailaa miyaa haddaysan sidaa jirin laa ilaa tubtil ha burin weeyaane walaakiin hase yeeshee afdalu ibtaalihaa walaakiin hase yeeshee afdalu way fadli badan tahay ibtaaluhaa burinteedaa fadli badan kay bil wuduu'i ay kay tufcala si loogu sameeyo hiya salaadaha bil wuduu'i weeso si loogu sameeyo markaan buu dhacay yaa <laughs> waay halkan masalo ka hadlasha waxa weeye marka hore wuxuu ismoodsiiyey qabla asalaa soo maaha bacda asalaa amaa fiiha bacda asalaa haddii la yimaado ismoodsiisa waxbaa ka tari mayso markaa ma ku dhacay asagoo salaadii ku jira haduu ismoodsiiyo biyaa heli karaa salaaddu ma jabayso siimkum kama burayo marka amaa fiiha waxaa keensanaysaa marka ismoodsiintu waxay ku joogtaa xagee ku joogtaa xagee ku joogtaa isuusintu qabla ibtidaai salaada ku joogtaa hadday ismausiintu bacda salaad soo gasho waxba ka tari mayso salaadaas waxba ka tari mayso yani miisaan ma laha xagga iska dhig warkaa ma ku dhacay yaah maxaa soo haray markaa tawahunku maxaa la socon jiray tayaqun soo maahayn hadda tayaqunku ka hadlayaa shiiku marka mukaalayaada qofkiio salaadii ku jira ayaa wuxuu yaqiinsaday oo ogaaday biyo inuu heli karayaba allaahu akbar markuu yidhi oo salaadii galay booyadii alnaciimtaa soo istaagtay waxaa ka hadalna waa safar nin magaalo jooga wuu qaleynayaa salaadaha waramaku dhaca ama booyadii waat ama tugii baa soo rogmaday maxaan lahaynaa tayaqana almaa soo maa tayaqana biyo inuu helay xaaladaa markaa hadduu tawahamal maa meesha kumuu jira asaga bacasala warkaa ma ku dhacay yaa maxaan kalana tayaqana almaaca xaaladdaa dhexdeeda tayaqana haday timaado salaadda ay ku jiraan laba la kala dhigayaa salaada ee mar kasta waajib ku ahayd inuu soo celiyo mar allaale ee mar kasta salaad ee waajib ku ahayd hee inuu soo celiyo iyo salaad tayamumka haddii ku tuhada uusan ku soo celinaynin shiikhuu wuxuu ku yidhi salaadan hadda aad gashay haddee ilaaba mar walba aaba soo celin lahayd haddaba buriba oo weeseeso warkama ku dhacay amaa haddaadan soo celin lahaynoo saas ay ku socon lahayd wado laakiinse waxaa fiican inaad laftigeeda buriso hee kay tufcala bilwuduu'i si weese logu sameeyo warkama <laughs> ku dhacay miisaanka marka aan saarayna muxuu yahay weysadan salaadan in lasoo celinayna waysayen kale dee marka horuuba asagoo magaalo jooga iska weys iska booraysta isagoo magaalo jooga magaalada aslan yanduru cadamulmaa soo maaha sida meelaha ay dhif iyo naadirka tahay in biyo la waayo qof hadduu ku booraysto wuu soo celinaya salaada warkaama ku dhacay yaa magaalooyinka muku hay soo gelayaan marka magaalo iskaba ogyaha biyo laga helo oo ay naadirta in bi laga waay qof hadduu ku booraysto wajaba alicaadatu inuu soo celiya waajib taa marka booraysigii uu meel wuxuu yimaaday yanduru cadamu cadamulmaaci biyo in laga helaayo biyo in laga waaya ay naadir tahay buu yimaaday kadibna muxuu sameeyey wuu iska booraystay kadib salaaddii usaa ku galay salaadda maxaa laynaa ilaaba ilaa hee waa la soo celinayaa sheekh markaama ku dhacay waa la soo celinaya taas asagoo ku jira baa biyo yimaadeenba maxaan leenaha isaga bax maxaa yeelay maxaa yeelay awalkii hore waa soo celinaya hadda isfacan weyseyso warkaa ma ku dhacay maxaa la mid ah qabow daran ayadoo jiro buu booraystay qof hadduu yili beredin u booraysto wuu soo celinayaa weysadii salaadii warkaa ku dhacay siday kitaabtu noo sheegeen anagu intii kitaabta ku taal baa akhriyeena warkaa ma ku dhacay yaa fatwoon mayno warkaa ma fahamti libaradin qofkii u booreystay baa biyo helay maxaan leenahay iska hee isaga bax salaadoo weyseyso sababtu maxay tahay mar allaala watan waa soo mar allaba hee ismaan ismaaciil maxaa magacaaga sheikh xasan mar alla waa soo celinaya soo maa hadeer bayska taa maxaan noo xagga ayaa noo caddaynaya amaa fiiha xagga amaa fiiha dhexda wax soo gelinaysaa jumlo yara amaa tayaqunulmaai maca alqudrati intaa soo gasho ama miyaa tayaqunul maai biyo in la yaqiiniyo la hubsaday maca alqudrati daayadoo la awoodo biyihii isticmaalkoodii xaaladda haddae timaado miyaa fiiha fi salaati salaadii dhexdeedii hee faman midkan calayhi korkiisa waajibun uu waajib ku ahaa yaqdiyaha ee an yaqdiyahaa dheh inuu soo celiyo inuu soo qalleeyo yah kii waajib ku ahay hee abdil buri sheikh ama abdala wuu burinayaa attayaqunu baa burinaya yaqiinsashadii uu yaqiiniyey biyahelideedii isagoo awooda hee baa imamkii burinaya wailaa hadduusan yaqiinsan dee cafwan ilaa haddaysan waajib ahayn soo celinteedii laa ay laa yubtilu burin mayo weeye tayaqunkii warkaa ma ku dhacay laa yubtilu burin mayo hee siyaaqankii burimaya wey walaakiin hase yeeshee afdalu waxaa fadli badan ibtaaluhaa burinteeda fadli badan kay tufcalo si loogu sameeyo ama kay tufcala haddaad soo hormarayso waad kordhigaysahay kay tufcala si loogu sameeyo bilwuduu'i weysada loogu sameeyo warkaa ma ku dhacay hal ere hal beyd baa noo haray markaa shiikhu wuxuu yidhi wariddatun baa tubdilu burinaysa huwa tayamumkii cafwan riddatun baa tubdilu burinaysa hiya riddadu atayaamuma burinaysa booraysigii qof hadduu ridoobo booraysigii waa burinaysaa latawadii ay lalwudua weysadii burin mayso riddadu latawadi maxaa wadaa latawadii ay laa tubdilu tawadii weysaqaadkii hee burin mayso hmm. oo dee tayamumku maxaa loo boorsanaya horta asalaamu calaykum maxaa loo boorsanaya lil in wax kuu banneeyo sooma ahayn walaa ibaaxata bacda riddati baa nihin culammadu walaa ibaaxata hee eh, nin muslina wax loo baneeyey walaa ibaaxata bacda riddati ah, nin gaaloobay ridda markuu la yimaado gadaasheeda wixii islaamku uu baneeyey intuu muslimka ahee sidii ugu socon mayso walaa ibaaxata bacda riddati amaa weysadu weysada maxaa loo weysanaye maxaa loo weysanaye weysada lirafcin de isnooleeya maya fiqiga maxaa loo boorsanay maxaa loo weysanaye lirafci xadain ha de lirafci xadain sooma ahayn haddii ardayda ka baxday xadis ma yimaade xadidka laga booreysanaya muxuu a horta khaarij so afar xabaa laga booreysanayay sooma ahayn afartii mid doona ardayda kuma jirin laga weesasanayey kuma jirin soo maa la taboodi saasu ka wadaa marka maadaama led weesada marka buri mayso iyadu hadduu markiiba soo laabto waa kaa jadid jadid cusboonaysii tayamuman cusboonaysii booraysi cusboonaysii likulli fardin farad la arkaaba farad